Mujahid tu, pembantu tu. mujahituun ummada tuur kafirka tuur waranku tuur mujahituun zamanka tuur kafirin duur ay ku juurt mujahituun ummada tuur kafirku tuur waranku tuur mujahituun zamanka tuur kafirin ay ku juur galada fuur hafulin buur hagelin duur dalka ka guur mujaahid suur calanka suur dalka soomaali maanta anta wanuur kalhadafuur hafunin buur hagelin duur dalka ka guur mujaahid suur calanka suur dalka soomaali maanta wanuur mujaahid guul idin rajayn maxaa yeelay kafirintii cabsi ayaad ka geliseen kafirintii hamigooda mujaahid guul idin rajayn maxaa yeelay papiriti عبسي آيات الجالسين كافيرتي همي جودا مجاهدون عمدتون كافر قتول وران قتول مجاهدون زوان قتول كافرين دول أي كجور مجاهدون عمدتون كافر قتول وران قتول مجاهدون زوان قتول كافرين دول أي كجور sudhiib gesiyada gumaysidiid yada sudhiib geswalibo gesi islaam batagano ugu sidaas galisudhiib gesiyada gumaysidiid yada sudhiib geswalibo gesi islaam batagano ugu sidaas kuwa gaal kuqa dagaal xitaa ka dil kuwa sagaal isigantaal ankuridee gaamuraacyo iyo gaal kuwa wagaal kuqa dagaal xitaa ka kuwa sagaal isigantaal ankuridee gaalo raacyo iyo gaal رجعت رمضتور كافر قطور وران قطور مجاهدور زوان قطور كافر دور أي كجور مجاهدور بمبادتور كافر قطور وران قطور مجاهدور زوان قطور كافر دور أي كجور